بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu mualifku raximah اllahu tacaala faslun fasalkan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa tacjiil الzaka sakada dedejinteeda sakadii oo laga hormariyo xilligii la bixinayey ama xawlkii laga hormariyo ayuu kaga hadli doonaa ama laga hormariyo nisaabkii intaysan nisaabkii usan dhammaystirmin شhan arrimood ama شhan qodob ayuu ku soo qaadan doonaa mualifku wixii kale ee shantaa qodob aan ahaynna shantan may soo hosgeli doonaa arrinka koobaad waxaa weeye tacjiilu الzakaati calaa milki الnisaab zakadii in laga hormariyo intaan weli nisaabkii una dhammaystirmin arrinka labaadna waxaa weeye tacjiilu الzakaa cala alxawl zakadii in laga hormariyo sanadkii intuuna dhammaystirmin arrinka saddexaadna waxaa weeye shuruud ijzaa الzakaati اlmucajala zakadii la hormariyey shuruudda ay ku gudayso ama ku asaxayso iyo axkaamta markaa ka dhalanaysa arrinkaas arrinka afraadna waxa wey taakhiiru adaaءi الzaka zakada bixinteeda oo dib loo dhigo anwaacda taakhiirkaas u qaybsami doono iyo axkaamtiisaba arrinka shanaad ee u dambeeyana waxaa weeye kayfiyat tacaluq الzakaati biاlmaal qaabka zakadu ay maalka ugu tacalluqdo wuxuu yidhi laa yaصixu ma asaxayso tacjiilu الzakaati zakadii oo laga hormariyo calaa milki nisaabi nisaabka milkigiisa in laga hormariyo zakadii ma asaxayso qofkii asagoon weli nisaab milkinin oo nisaabkiiba un u dhammaystirmin sekadii ma hormarin karo maalan qofkani wuxuu haystaa soddon neef oo adhi ah soddonkii neef ee adhiga ahaa dee nisaab ma ah oo afartankii ayaa nisaab ahaa marka inuu sekadii hormariyo u dhaho insha allah waa iska khayri doonaa tobankaa neef ee adhigaana ilaahay baa keeni doonee neefkii afartanka markay dhammaystirmaan lagu yeelan lahaa ayaan iminka sii hormarinayaa maadaama sanad uu soo wareegay ma ansaxayso waa in nisaabku dhammaystirmaa waayah maxaa yeelay zakada sababkii ay ku waajibaysay ayaa meesha ka baxay la waayey waxaa weeye in nisaab la helo wayajuusu waxaa banaan tacjiiluhaa usoo qadar halkaa zakadii in laga hormariyo qabla alxawli sanadkii intuuna dhammaystirmin walaa tucajalu lamana hormariyo oo lama dedejiyo licaamayn laba sano looma dedejiyo ilasax wejka asaxa haddaan qaban wuxuu ku yidhi waxaase bannaan in sakadii la dedejiyo intuuna xawlkii dhammaystirmin taa macnaheedu waxaa weeye qofkii nisaab ayuu milkiyey laakiin eh, xawlkii oon dhammaystir maalan lix bilood asagoo maraya ayuu arkay qof miskiinoo baahan oo waxaa weeye ehelkiisa ah ama qof uu arkay maarata baahi daran inay hayso dabeetana sakadii sanadka uu bixin lahaa markuu dhammaado ayuu u hormariyey suu miskiinkan u caawiyo taasi way bannaan tahay wax haba yaraatee ku jaban ma jiro nabigan calayh salatu ka sugnaatay cabbaas baa nabiga alay slam arrinkaa su'aalay dabeetana nabig alay slam arrinkaas ayuu u fasaxay soo abu daawuud warinayay tirmidiba midda kale culimmadu waxay dhaheen sakadu waxay ku waajibtaa laba sababood labadaas sababood waxaa weeyaan nisaab iyo xawl marka labadii sababood mid ahaan waa laga hormarin karaa oo aha xawlkii nisaabka asaga aan soo tilmaan inan laga hormarin karin sida kafaaratulyamiin ba laga hormarin karo xinfiga qofkii haddii uu dhaarto waxaa ku waajibaysa haddii uu dhaartaa jabiyo kafaaratu yamiin intaanu dhaartii jabinin kafaaradii ma hormarin karaa dabeetana dhaartii ma jabin karaa nacam laakiin asagoon weli dhaaranin kafaaratulyamiin ma sii bixin karaa maya haddaba kafaaratulyamiin laba sababood bay ku waajibtaa dhaartii iyo xinfigii labadii sababood mid ahaan waa laga horraysiin kara lakiin labadaba laga horraysiin karo yacni dhaartii markuu dhaarto kadib weli se uusan jebinin kafaaratulyamiin wuu bixin karaa tanna waa saasoo kale mar haddii nisaabkii la helay xawlkiisa uusan dhammaystirmin wuu bixin karaa zakadiisii oo wuu hormarin karaa waa hal sano inta la ogolya inuu hormariyo laba sano ma hormarin karaa khilaaf baa ku jira laakiin qowlka asaxa ah wuxuu leeyahay lama hormarin karo laba sano iyo wax ka badan lama hormarin karo maxaa yeelay labadaas sano sanadka dambe weli ma bilaabinba marka asagoo sanadkiiba uusan guntamin uusan bilaamin zakadiisii lama hormarin karo waayah qowlka asax ka soo horjeeda wuxuu leeyahay way bannaanta in la hormariyo laba sano la hormariyo maxaa yeelay abu daawuud iyo kheyrkiiba waxay wariyeen nabiga sala اllah alيه wasalam inuu ka amaahday cabaas bn cabdilmuطalib sadaqata caamayn waxaa weeye zakadii laba sano inuu ka hormarsaday ayaa markaa soo aroortay alimaam alasnawi oo aimada shaaficiyada ka mid yahay heyrkiiba qowlkanay tasiixiyeen dambe waxayna u nisbeeyeen naskii imaam shaafici xadiikan se ku soo waa xadii daciif culammadu wax tasxiixiya xadiikan ma arag culammadii mutaqadimiinta ah dhammaantood xadiikan waxay ku tilmaamay inuu dacfi ku jiro fii isnaadihi raawin daciif waaya wuxuu yidhi laa yasixu ma ma tacjiilu zakaati sakadii in la dedejiyo laga hormariyo calaa milki nisaabi nisaabki intaan la milkinin nisaabka milkigiisii in laga hormariyo ma asaxayso wayajuusu waxaa bannaan dedejintii qabla alxawli xawlkii intuuna dhammaystirmin ka hor walaa tucajalu lama dedejiyo sakadii licaamayni laba sano fil asaxi wejka asaxnimada badan walahu qofkii waxaa u bannaan tacjiilu lfitrati sakaatulfitradii inuu dedejiyo min awali ramadaan ramadaan awalkiisa wاصaxiixu wejka صaxiixa waxaa weeye mancuhu mancu tacjiili dedejintii inay reeban tahay qablahu qabla ramadaan ramadaan ka hor macnaha wuxuu ku leeyahay zakaatulfidrigii ma la hormarin karaa fii awali ramadaan maalintu ramadaan kow yahayba ramadaan bilowgiisi qofkii ma sii bixin karaa nacam ramadaan oo idil way furan tahay qofkii inuu ku bixiyo zakaatulfidrigii markaan soo tilmaana markaan ka hadlayna zakaatulfidriga in shan wakti ay leedahay oo kani waa wakti jawaaski maxaa yeelay sakaatufidriga laba sababood bay ku waajibtaa waa qofkii inuu soo haleelo bisha ramadaan qayb ka ah, iyo in uu haleelo shawaal qayb ka mid ah. a uu ramadaankii soo haleelo labadii sababood mid ahaan waa u xasilay marka labadii sababood mid ahaan wuu ka hormarin karaa yani mid hadduu xasilay kii kale wuu ka hormarin karaa oo ah ramadaanki inuu soo haleelay asagoo weli fidrigiiba la gaadho wuu hormarin karaa sida zakada baan usoo nidhi qofkii hadduu nisaab uu helo laakiin xawlkii uusan dhammaystirmin wuu hormarin karaa tanna waa saasoo kale laakiin ramadaan ma ka horraysiin karaa sakaad fidrigii bishii shacbaan dhexdeeda fidrigiisii ma sii bixin karaa maya maxaa labadii sababood marka ka hormariyey labadii sababoodba wuu hee ka hormariyey marka taas ma bannaano walahu qofkii waxaa u bannaan tacjiilu fitrati fidrigii inuu dedejiyo min awal ramadaan ramadaan bilowgiisii wasaxiixu saxiix waxaa weeye mancuhu mancu atacjiil tacjiil fitra fitradii in la dedejiyo inay reeban tahay qablahu ramadaan ka hor wanahu wsaxiixu saxiix waxaa weeye annahu shaaniga laa yajuusu inaysan bannaanayn ikhraaju zakaati thamari midhaha zakadeedii in la bixiyo qabla buduwi salaaxi intayna bislaanin ka hor in la dedejiyo walal xabbi firidii in zakadeedii la dedejiyo qabla shidaadihi intuusan adkaanin ka hor ويجuuزu waxaa bannaan bacdahumaa ay bacda buduwi الصalaax wa bacda اشhtidaadi الxab markii midhihii ay bislaadaan kadib in zakadii la bixiyo iyo markii firidii adkaato kadib intayna weliba engegin ka hor waa la bixin karaa wuxuu ku yidhi qofkii haddii uu beertii uu zakaynayo midhaha midhaha halkan waxaa looga jeedaa saan horey usoo tilmaannay timirtii iyo eh, cinabkii midhahaas intayna weli bislaanin sakadeedii lama bixin karo sidoo kale hadday firi firidaas intayna adkaanin ee dheecaankii ku jira uusan ka bixin waxa weeye lama bixin karo sakadeedii sababtoo ah dee intaysan weli bisaylka ina gaadhin firid adkaanin qadarkii baan la garanayn ka baxay laakiin markii midhuhu bislaadaan kadib firid inay adkaato sikadii waa la bixin karaa walow yayna qallalinbe oo midhihii ama firidii yayna engeginbe oon la qallajaninbe waa la bixin karaa taas wuxuu yidhi wa shardu ijzaa'i اlmucajali kii la dedejiyey guditaankiisa shardigiisa waxa weye macnaha zakadii la hormariyey la dedejiyey waxay ku gudaysaa ku asaxaysaa baqaa'u lmaaliki qofkii maaliga ahaa inuu baaqi ku yahay ahlan xaal u yahay mid ahl u ah lilwujuubi sakadii ku waajibto ilaa aakhiri اlxawli sanadka aakhirkiisa inta laga gaadhayo wa kownu lqaabidi kii guddoomayey ee miskiinka ahaa ee sakada la siiyena inuu ahaado fii aakhiri اlxawli sanadka aakhirkiisa mustaxiqan mid sakadii mutaystay inuu ahaado waqiila waxaa la yidhi in kharaja haddii uu ka baxo can ilistixqaaqi mutaysigii hadduu ka baxo fii anaa'i alxawli sanadka dhexdiisii lam yujzihi oma gudayso qofkii dedejiyey sakadii uu hormariyey walaa yaduru laakiin dhib ma leh hinaahu qofkii miskiinka ahaa ee sakada loo hormariyey inuu ku hodantoobo hinaahu inuu ku hodantoobo oo hodan ku noqdo biakaati akadii loo hormariyey akada waxaan soo tilmaannay inay bannaantahay in hormariyo oo sanad la hormariyo haddaba halkan wuxuu ku tilmaamayaa horumarintaa shuruudda ay leedahay waa saddex shardi labana mualifka inoo sheegay midna sharaxa sheegaya shardiga koowaad waxaa weeye baqaa'u lmaaliki ahla lwujuub ninkan xoolaha iska leh ee sakada hormariyey in uu ahl ahalnimadiisii zakada uu ahal u aha inay ku waajibto inuu ku baaqi ahaado ilaa aakhir alxawl sanadka intuu ka dhammaanayo macnaha qofkan inuusan ka bixin ahliyatu wujuubi الzaka yani zakadan waajibitaanka ku waajibaysa ahlnimadeeda inuusan ka bixin oo seeba uga baxaya maalan wuxuu uga bixi karaa maalan xawlkii oon dhammaanin ayuu dhintay waxaa soo caddaatay meeshaas qofkan inay zakadu hee ku waajibayn shardiga labaadna waxa wey baqaa'u اlmaali ilaa aakhir اlxawl xoolihii xawlka aakhirkiisa inay baaqi habaan oo qofkii waa inay xoolihiisa u joogaan u noolaadaan haddii xoolihiiba sakada ka hormariyey xawlkii oo dhammaan inay baaba'aan soo muuqanaysa markaa in qofkani sakadu aysan ku waajibinba haba sii hormariyee laakiin wakhtiga dee xaqiiqi ah waa wakhtiga xawlku markaa uu idlaado waayahay kaasna waa shardiga labaad shardiga saddexaadee waxaa weye kanuu mualifku matni inoogu sheego kown lqaabidi fii aakhiri alxawli mustaxiqan ninkii guddoomay zakadan la hormariyey inuu ahaado xawlka aakhirkiisa mustaxiqan nin zakadii mutaysanaya oo weli dee sifadii istixqaaq oo zakada ku mutaysanayay weli ay maaragtay ay ka muuqato sidaa weeye macnaha haddii istixqaaqi uu ka baxo qofkani maalan uu dhintaba xawlki intuu la dhammaystirin buu dhintay miskiinkii sekada loo hormariyey ama diintii uu ka baxay de waxaa soo muuqata halkaas in aakhir alxawl qofkan uusan mustaxiq ahayn akhir awl ama ma joogo wuu dhintay ama diintii uu ka baxay waa murtad murtadkana dee sekada kuma baxdo waaya saddexdaas shardi haddii la helo sekadii la hormariyey ama la dadejiyey ee xawlkii laga hormariyey way asaxaysaa wayna u gudaysaa qofkii hormariyey haddii saddexdaas shardi mid ka mida la waayana waxa weeye sekadaas mowqiceedii mayna dhicin oo maxaa laga samaynaya way imaan doontaa mualif kadib uu ka sheegi doonaa qowl baa wuxuu leeyahay qowl laga xoog badan yaho qiil ah qofkii loo eegi mahaya aakhir alxawl miskiinkaha in uu istixqaaqii ka baxe eh xataa fii anaaءi alxawl hadduu ka baxo waxaa weeye sakadii qofkii hormariya ooma gudayso bimacnaa qofkii sakada loo hormariyey ee miskiinka ahaa ayaa anaa alxawl xawlka dhexdiisiibuu diintii ka baxoo ridoobay haddana wuu ku soo noqday diintii aakhir alxawl waa muslim markii la siinayana muslim buu ahaa laakiin in yaroo dhexe ayuu diinta ka baxay diintu caayay haddana culamadii waa ku qayliyo waa l diintu aad ka baxday ashahaado haddii kale murtad baa tahay ashhadu an laa ilaha illa allah wu soo islaama marka qowlkan wuxuu leeyahay anaa alxawl xataa hadduu diinta ka baxo qofkii maalan ama istixqaaqa ka baxo hadduu doono akhir اxawl mustaxiqba ha ahaadee waxa wey zakadii ma gudayso lakiin qowlkan muctamad ma aha sida saxiixa waa la eegaya akhir اxawl ma la eegayaa asnaa اlxawl lama eegayo walaa yaduru hinaahu biالzakaat wuxuu oga jeedaa qofkii miskiinka ah zakada loo hormariyey haddii zakadii loo hormariyey uu ku tanaado ku hodantoobo akadii la siiyey ayaaba u tarantay oole ahaayeen oolihii baa isdhaldhalay o u tarmay amaba lacag bay ahayd oo lacagtiiba ku ganacsaday dabeetna xoolihii baa u tarmay oo ninkii hani buu noqday aakhir alxawl waaba haniba wuxuuna ku hodantoobay zakadii loo hormariyey taas miyay ka saaraysaa zakadii la hormariyey inay mowqiceedii dhacdo ay asaxdo maya taas dhib ma keenayso wax dhibay keenayso ma jirto maxaa yeelay maqsuudka qofka zakada loo siinayaaba ahayd inuu ku hodantoobo oo hina uu ku gaadho marka falaa yakunu dalika maanican min اlijza taasi ma diidayso in markaa ay guddo ay asaxdo waaya waidaa lam yaqic اlmucajalu kii la hormariyey ama la dedejiyey hadduusan dhicin zakaatan zake hadduusan dhicin istaradda wuu soo ceshanayaa kii hormariyey maalig in kaana hadduu yahay sharada mid shardiyey alistirdaada inuu soo ceshado incarada haddii uu soo dariyo maanicun wax diidaya ama reebaya asixitaankii wuxuu ku yidhi qofkii sakada hormariya ee dedejiyey xawlkii intuusan dhammaanin uu yimaado maanic diidaya sakadii inay mowqiceedii dhacdo oy sakadii asaxdo waanicdii aan soo sheegayna mid ka midaa ah la helay ama aakhir alxawl ayaa qofkii mustaxiq uusan ahaaninba oo maalan qofkii baa ridooy oo diinta ka baxay maalan ama ay sabab oo asbaabta aan soo tilmaamaynay ama waanicaan soo tilmaanay ayaa qofkii ku quntay qofkani muxuu samaynaya haddaysan zakadiisii mawqaceeda dhicin xoolihii waxaa u bannaan inuu soo ceshado xoolihii ilan qofka zaki u bixiya soo maaha zakadiina ooma gudin oo zake maba ahaba sharcan maxaa yaele shuruuddii saddexdaa mid ka mid a ah la waaye qofkii wuu soo ceshanayaa waase goorma haddii uu shardiyey markii qofkan siinayey in uu soo ceshan doono haddii maanic u yimaado qofka markuu sakada siinaya wuxuu idhi waa xoolahayga sakadiisii haddiise maanic yimaado sakadaa inay mowqiceedii dhacday diidaya waan soo ceshan doonaa markaas soo ceshanayaa shardigaasaa lagu camalfalaya almuslimuuna calaa shuruudihim muslimiintu shuruuddooda ayuun bay ku camalfalayaan walaصaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye annahu shaniye in qaala hadduu dhaho qofkaas asaga ah ee sakada hormariyey haadihi tani zakaatii waa sakadaydii almucajalatu ee la dedejiyey faqad oo kale intaa uun hadduu dhaho istaradda wuu soo ceshanayaa waannahu shaniye walaصaxu asaxi waxa weye annahu shaniye in lam yatacarad hadduusan u banbixin litacjiili dedejintii oo walam yaclamu uusan ogayn alqaabidu kan guddoomay ee qaatay lam yastaridda ma soo ceshanay kolka ayada ah wuxuu ku yidhi qofkan sakadiisa hormariya haddii uu dhaho markii uu sakada hormarinayey tani waa sakadeydii aan hormariyey haadihi zakaati almucajala sakadeydii aan dadejiyeen hormariye weeye iga guddoon hadduu dhaho intaa keliya hadduu dhaho istiradda uu soo ceshanaya maxaa yeele wuxuu sheegay dedejinba hadduu mar sheegay ama qofkan uu dedejinaya buu og yahay zakadan inay tahay zake mucajala oo wakhtigeedii aan la gaadhin intaasaa ku filan oo hadhow haddii zakadaasi mowqicda dacweeda uu soo ceshan doonaa xoolihi sidoo kale asax waxaa weeye haddii qofkii markuu dedejinayo xoolihii zakadii uu dedejinaya uusan u banbixinba tacjiil muusan sheegin tajiibba ma sheeginba wuxuu ku gaabsaday keliya haadihi zakaatu maali tani waa zakadii xoolahayga bas intaas yidhi isla markaa ninkan guddoomay ee miskiinka ah ma ogo inay zakadan tahay zaka mucajal ah walam yaclamhu lqaabid miskiinkan guddoomay ee la siiyeyna maba oga zakada inay tahay zako mucajal ah marka ayada ah inuu soo ceshado oo ma bannaana haddii zakadii ay mowqiceeda dhic weydo ma soo ceshan karo xoolahaasna sadaqa tadawucay u noqonaysa maxaa yeelay asagaa ka gaabiyey inuu ogeysiiyo qofkan uu siinayo in zakada inay tahay zaka mucajala asagaa ka gaabiye inu sheegin mar hadduusan sheegin markaa ma soo ceshan karo muuna shardinin muuna sheeginin kanna ma ogo markaa dee wax uu ku soo coshado ma jiro waaya wuxuu idhi walaصaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye annahu shaniya in qaala hadduu dhaho haadihi tani zakaati waa zakadayda almucajalatu ee la dedejiyey faqad oo keliya isradda uu soo ceshanaya wa annahu walasaxu waxa weeye annahu shaaniya lam yatacarad uusan u banbixin litacjiili dedejin walam yacad lamhu uusan ogeyn dedejintaas alqaabidu kan guddoomay lam yastarida kolkaa ma soo ceshanayo wa annahumaa walasaxu asax waxa weeye annahumaa labadan qof kan sakada dedejiyey iyo kan miskiinkae guddoomay qaabidka ah low ikhtalafaa hadday isku khilaafaan oo isku maandhaafaan fii muhbit اlistirdaadi soo ceshadii wixii sugayey sudiqa alqaabidu kan guddoomay ayaa loogu rumaynaya biyamiinihi dhaartiisa wallaahidiisa loogu rumaynaya wuxuu ku yidhi haddii ay isku khilaafaan mucajil الzaka ninkii maaliga ah sakada dedejiyey iyo kan guddoomay ee miskiinka ah haddii ay isku khilaafaan fii mubit اlistirdaad wixii sugayey soo ceshada oo waa maxa waa saddex shay altasriixu biاlrujuuc cinda curuudi maanic haddii uu shardiyey inuu soo ceshan doono zakadan haddii maanicu yimaado wax diiday ama tacjiil inuu sheego ama qofkan qaabidka ah ogba inay zakadan tahay mucajal saddexdaas ayay isku khilaafeen mid ka mid ah inuu dhacay kana wuxuu leeya waan shardiyey oo waxaan ku yidhi haddii zakadan mawqicda dhacweeda waan soo coshan doonaa ama waxaan kuu sheegay zakadan inay tahay zaka mucajal ah kana wuu diidan yahay midkoodee loo rumaynaya wuxuu yidhi kan qaabidka ah waa kii zakada la siiyey ee guddoomay ayaa dhaartiisa lagu rumaynaya wallaahidiisa lagu rumaynaya maxaa yeelay alaslu macah asalka ayaa asaga la jiro alaslu cadam alishtiraaط waxaa asal ah inuusan wax shardi ah jirin marka asalkaasa la isisxaabsanaya wuxuu idhi waannahumaa walasaxu waxaa weeye annahumaa labadoodii waa maaligii iyo qaabidkii low ikhtalafaa hadday isku khilaafaan isku maandhaafaan fii muhbat اlistirdaadi soo ceshashadii wixii sugayey sadiqa waxaa loogu rumaynaya alqaabidu kii gudoomey ee zakada qaatay biyamiinihi wallaahidiisa loogu rumaynaya wamataa abata markii uu sugnaado istirdaadkii soo ceshashadii markii ay sugnaato wاlmucajalu kii la dedejiyena uu yahay taalifun mid baaba'ay wajaba waxaa waajiba damaanuhu kolkaa in la magdhabo ayaa waajib ah walaصaxu waxaana asax ah ictibaaru qiimatihi shaygaa qiimihiisa in la eegayo yowma alqabdi maalintii la guddoonsiiyey ama maalintii la guddoomay wa annahu walaصaxu waxaa weeye annahu qofkan maaliga ah low wajadahu haddii uu helo xoolihii naaqisan ayagoo naaqis ah falaa arsha wax magdhow ah male waannahu walasaxu asaxu waxaa weeye annahu qofkii laa yastariddu inuusan soo ceshanaynin ziyaadatan koror ama ziyaado munfasilatan oo soocan wuxuu ku yidhi haddii istirdaadkii u soo ceshadii oo qofkanaaba gartii helay kan maaliga ahaa ee sakadii ayaaba mutaystay inuu sekadii soo ceshado saddexdii sababood mid ahaan ayaa markaa eh, uu ku mutaystay laakiin sekadii uu dedejiyey wayba baabaaday neef buu ahaa neefkii wuba dhintay ama lacag bay lacagtii ninkan uu ku tasarufo waxba ma hayo wajaba damaanuhu ninkaa loo hormariyey inuu magdhabo ayaa markaa waajib ku ah waxa weeye miligiina mili buu ku magdhabaya mutaqawamkiina qiimihiisi haddaba mutaqawamkii shaygii mutaqawamkaha ee miliga ahayn qiimihiisi markuu ku magdhabayo qiimaha waktigee la eegaya wuxuu hi yowma alqabd maalintaa uu guddoomay ayaa la eegayaa neefkaa la guddoonsiiyey xawlkii oo lix bilood maraya qiimaha maalintaa neefka adhiga uu marayay ayuun baa la eegaya seeladu ka maraya marka qiimihiisii ayuu bixinay haduu konton dolar ahaa kontonkii dolar buu bixinaya la eegi maayo maanta intuu maraya lama eegayo ee maalintaa la guddoonsiiyey intuu maraya ayuun baa la eegaya hadii la garanayo wey waayahay haddii uu helo ka waran xoolihii zakada ahaa ee uu dedejiyey oo naaqisa ah. weliba nuqsaantani waxaa weeye naqsa sifa weeyaan ee ma aha naqsa juzin ma aha sifa ayaa naaqusa oo maalan neefkii weyd buu noqday ama neefkii uba xanuunsaday wax kama ahaba yaraatee iyo wax magdhowoo loogu darayo ma jiro sidaasu ku qaadanaya neefkii neefkii asagoo xanuunsan ama asagoo neefki weyd noqday neef gooluu bixiy neef weydu arkay waxaa leeya neefka weyda sidaa ku qaado neef fayowbuu bixiy neefkii oo xanuunsan bu arkay sidiisaa ku qaada laleh wax magdhowaa lama siinayo waaya taasi waa xaggii nusqaanta waa nusqaantii sifada hadday ka waran ay tahay nusqaan juz laba neef buu ninkan guddoomay maalan toban neef oo geel ah ayaa laga bixiyey laba neef oo adhig ah labadii neefee adhiga ahaa ee zaka mucajal ahaa mid buu waqasho cunay midna wuu soo hadhay hadda waa naqsu juz labadii neef mid baa meesha ka baxay midkaa horta jooga uu ka kalena waa loo magdhabaya kanu leeyahy mualifku annahu low wajadahu naaqisan naqsu ajza uguma jeeda waa naqsu sifaat naqsu sifa wey naqsu ajza ma falaa arsha wax magdhawa markaa male hadduu naqs sifa u yahay waayahay haddii zakadii la hormariy la dedejiyey ay ziyaado wadato oo ziyaado munfasil ah ziyadadii baa marna muttasil ah marna munfasil ah muttasilada iyada iska dhaafo maala cayilkii wix la midka ah neefkii baa cayilay uu qaadanaya laakiin munfasilka ziyaadada hadday munfasil tahay maalan neefkii la siiyey ayaa welad u dhalay weladkaas miyuu qaadanayaa maya yani ma ceshanayo weladkaas waxaa qaadanaya ninkii la siiyey ayaa qaadanaya maxaa yaele milkigiisay ziyaadadaasi ku timid haddaba ziyaadada munfasilka ah ma ceshanaye wuxuu ceshanaya un asalki wuxuu yidhi wamataa goortii abata uu sugnaado istirdaadkii ama soo ceshadii walmucajalkii la dedejiye inuu yahay taalifu mid baaba'ay wajab waxaa waajiba damaanu ila magdha wal asaxu asax waxaa weeye ictibaaru qiimatihi qiimihiisii leegayo mucajalkii yowma alqabdi maalintii la guddoomay wa annahu asaxu waxaa weeye annahu shaaniya low wajadahu hadduu helo mucajalkii oo naaqisan naaqis ah oo wax ka dhiman yihiin falaa arsha wax haba yaraatee kama ama magdhawa male wal asax waxaa weeye annahu shaaniya laa yastaridu inuu soo ceshanaynin ziyaadatan ziyaada munfasilatan oo soocan wa ta'khiiru zakaati zakada dibdhigeedu bacda tamakuni makansasho kadib yuujibu wuxuu waajibinayaa addamaana magdhow wain talifa almaalu xoolihii haba baaba'aane walow talifa haddii maalkii uu baaba'o qabla tamakuni intaan la makansanin sakadii in la bixiyo ka hor falaa ma jiro walow talifa haddii uu baaba'o bacduhu xoolihii sakada ku waajibtay badhkii faladharu adharku waxaa weeye annahu qofkii yaqramu inuu magdhabayo qista maa baqiya intii soo hadhay qaybteedii inuu magdhabayo oo sakadii ka bixinayo wain atlafahu haddii uu baabi'iyo xoolihii asagu bacda alxawli sanadkii kadib wa qabla tamakuni intuusan makansanin ka hor lam tasqud izakaatu sakadii ma dhacayso halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa sakadii markii qofkii ku waajibtay xawlkiina uu soo wareegay kadibna uu xoolihii talaf ku yimid ama la itlaafiyeyba axkaamtii ka dhalanaysa ayuu halkan ku sheegayaa wuxuu zakada oo la dibdhigo bacda tamakun qofkii markuu makansado kadib qofkii uu makansado qofkii xawlkii uu soo wareego isla markaana dadkii mustaxiqiinta ahaa ay diyaar yihiin xoolihiina ay xaadir yihiin haddii intaa la helo asna uusan zakadii bixinnin marka yuujibu damaan damaan baa ka laazimaya dibdhigaas damaan baa ka laazimaya bimacnaa waxaa looga jeedaa haddii mar uu makansado masaakiintiina ay joogaan xoolihiina xaadir yihiin asna uusan bixinin kadibna xoolihii ay aafo samaawi ku timaado xoolihii baaba'aanba sekadii baa laga rabaa xoolihii waa lagu yeeshay waa qaan lagu leeyahay ila asaga ka gaabiyey inuu bixiyo xilligii waajibka ahaaya wain talifa xoolihii haba talfaan marka damaan ayaa ku waajibaya maxaa yeel asaga gaabiyo dadkii mustaxiqiinta xoolihi ka xabaasa waaya qabla tamakun ka war taas waa bacda tamakun qabla tamakun xoolihii asagoon weli makansan inuu zakadii ka bixiyo maalan masaakiintii uu raadinaya masaakiintii uu siin lahaa ama xoolihii baa meel kaga maqnaa oo xoolihii buu sugayey inay soo gaadhaan asagoon weli makansan ayaa xoolihii baaba'een marka wax damaan ah oo ku waajibaya ma jiro maaa qofkani ma gaabin qofkani ma gaabin ilan ma makansaninba inuu zakadii bixiyo haddii ka waran taasi waa haddii xoolo dhan wada baaba'aan haddii xoolihii barh ka mid ah ay talfaan ka warran maalan qofkani wuxuu lahaa toban neef oo geel ah xawlkii ayaa soo wareegtay asagoon weli makansanin inuu sakadii bixiyo ayaa shan neef baa dhimatay shan baa soo hadhay wuxuu ku yidhi faladharu annahu yaqramu qista maa baqiya wuxuu bixinayaa markaa inta soo hadhay sakadeedii ayuu magdhabaya oo tobanka neef maxaa ka bixi lahaa laba neef soo maaha laakiin shan baa dhimata shantan soo hadhay maxaa ka baxaya neef neefkiimuu bixinaya waa qabla tamakun qabla tamakun isagoo makansanin ayay shantii neef dhinteen markaa qista maa baqi intii soo hadhay qaybteedii muu bixinayaa taasi waa haddii xooluhu iskood u talfaan haddii asagu itlaafiye ka war asagaaba itlaafiyey bacd alxawl xawlkii markuu dhammaaday ayuu xoolihii itlaafiyey maalan lacag bayba ahaydoo lacagtii buuba wax ku iibsaday ama dad kaleu siiyey ama siba ugu tasarufay xawlkii markuu soo wareegey kadib ama xoolihiibuu dad kale siiyey ama xoolihiibu baabiye u qalay hadduu suubkii itlaafiyey wuu itlaafiyey bacd alxawl wa qabla atamakun u fiirso weli muusan makansanin asagoo weli makansanin lakiin xawlkuu soo wareegay sakada kama dhacayso oo la dhihi maayo qofkani welima makansaninbe oo masaakiintii mayna soo xaadirinbe haddunba xawlkii dhammaadee hadduu xoolihii qalqashay maxaa loo leeyahay zakadii kama dhacayso waxaan leenahay zakada waxaan oga dhacaynin maxaa yeele asagaa itlaafiye haddii aafo samaawi ku imaan lahayd bacda alxawl wa qabla tamakun waan soo sheegnay in zakadu ka dhici lahayd lakiin hadda asagaa itlaafiye oo tacadi sameeye xadgudub buu sameeyey asagaa hee gacanta oola baxay oo gacantii oola tegay xoolihii mar haddii asagoo marka gacantiisa xoolihii ku baxeen sekadii ka dhici mayso waa lagu leeyahay haddaba suwartaa kala duwan baa masalada ku jirta wuxuu yidhi wahiya zakadii tatacallaqu waxay ku tacalluqdaa bilmaali xoolihii tacalluqa sharikatin shirkaddii say ugu tacalluqaysay ama xoolihii laisku lahaa wadaaggii suu xoolaha ugu tacalluqaya oo kale xoolihii ugu tacalluqaysa wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay tacaluqa rahni maya ee rahantu siday xoolaha marhuumka ugu tacalluqdo rahantu sida ay xoolaha daynta ugu tacalluqdo ayay ugu tacalluqaysaa wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahy intaa midna meahee bidimmati dimadii bay kutatacallaqu bidimmati dimadii bay ku tacalluqdaa falow baacahu haddaba haddii xoolihii uu iibiyo markay sakadii ku waajibtay kadib xoolihii oo dhan buu iibiyo xaraasha qabla ikhraajiha intuusan sakadii ka bixinin faladharu qowlka adharka waxaa weeye buطlaanuhu in baycaasi uu ku burayo fii qadriha qadri zakaati sakada qadarkeeda wa sixatuhu sixatulbeyci beyci inuu ku asaxayo filbaaqi intii soo hadhay halkan wuxuu ku tilmaamayaa kayfiyata tacalluqi zakaati bilmaal sakadu bal hadda seebay ugu tacalluqdaa xoolaha qaabkeebay ugu tacalluqdaa waa mas'alo xoogaa daqiiqa ah, laakiin axkaam baa ka dhalanaysa saddex qowl baa ku jirta qowlka koobaad ee muctamadka wuxuu leeyahay waxay xoolaha u tacalluqdaa sida shirkadu xoolaha ugu tacalluqdo oo kale shirkada waxaa looga jeedaa laba qof oo maalan xoolo isla dhaxleen afartan neef oo adhay isla dhaxleen laa shakka mid waliba neef walba juz buu ku leeyahay neef waliba wuu ka dhexeeya afartankaa neef neef kasta waxbuu ku leeyahay mid walba intuu dhaxal ka lahaa ayuu ku leeyahay marka waa tacaluqa sharika taas tacaluq he sharika ama laba qof oo xoole ku wada ganacsanaya oo shirkad isku darsada xoolihii ku wada ganacsanaya xoolaha meesha yaalla ama hantidaa taalla mid kasta juz kastaoo xoolaha ka mid ah waxbuu ku leeyahay kaas waa tacaluqa sharika tacaluqa rahni waxaa weeye rahanta siday deynta ugu tacalluqdo oo inta deyntu ay ka laaban tahay dirham intuu ka laaban yahay rahantii lama bixin karo maala qofkan kun dolar ayuu qof kale ku lahaa rahan buu ka qaatay sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan dolar buu bixiyey hal dolar baa ku laaban halkaa dolar inta ugu leeyahay rahantii uu bixiyey ee qaaliga ahayd ma soo furmayso ilaa uu deyntii wada bixiyo haddaba n waxay ku tacalluqdaa yani zakadu xoolaho dhan bay ku tacalluqdaa yani shay ka mida xoolihii laguma tasarufi kara wey kana qolkana ugu adag qolkan dhexa ugu adag qowlkan dambena wuxuu leeyahay bidimati xoolahanba kuma tacaluqdee qofka dimadiisa lagu leeyahay sekada dimada ku tacaluqda xoolahanba kuma tacaluqa caynal maal kuma tacaluq leeyahay qowlkana ugu fudud haddaba saddexdaa qowl si aan u fahanno miaalkan dambe ee mualifkii noo keenay ayaan ku dabaqaynaa horta qowlkaa shirkadda ah tacaluqa sharika wuxuu leeyahay masaakiinta iyo waxa wey ninkan maaliga ah neef kasta oo xoolaha ka mid ah way wadaagaan oo zakada way ku tacalluqdaa neef kasta haddii uu iibiyena yani suu mualifku sheegi doono intuu asagoo ka lahaa way asixi inta ayagu ka lahaaya masaakiintu ka lahaydna maskada ku tacalluqaysa ma asaxayso qowlkan kalena lamaba iibin kara qowlkan rahan kalaha lamaba iibin kara waaba xaaraanba inuu iibiyo hadduu iibiyana beeci ma asaxayo qowlkan dimada ay ku tacalluqaysaa lena waxa weeyaan beecii uu xoolaha iibiyey wuu asaxaya haddaba haddii qofkii u iibiyo xoolihii ka warran afartan neef buu lahaa oo ari ah neef baa ka bixi lahaa intuusan neef ka bixinin ayuu xoolkan uu soo wareegay ayuu iibiyey afartankii neefba saddexdii qowl haddaan ku dabaqno qowlka adharkee hore waxaa weeye in beecii uu ku burayo qadra zakaa sakada qadarkeeda inta kalena uu ka asaxayo afartankaa neef maxaa ka baxay hal neef baa ka baxay soo maa haddaba sagaal iyo soddon way ansaxayaan beecooda sagaal iyo soddon neef hal neef laakiin ma ansaxayo hal neef oo neefkii dee lagu lahaa beeciisii ma ansaxayo waaya waa tacalluqa sharika tacalluqa rahan beeca maba ansaxayo tacalluq rahan dhahno beecani waa baatilba waaya cala alqowl bidimma qowlka dhahayana beeco wuu ansaxaya afartankii neef beecood wuu ansaxaya asaga unbaa dhowaan leeyahay waxaa lagaa rabaa neef adha inaad bixiso soo iibso ayaa la leehay waayahay labadan qole hore waxay leeyihiin caynta xoolaha ayay sekada ku tacalluqdaa qolkan dambena wuxuu leeyahay dimada ayay ku tacalluqdaa kitaab الsawm allah aclam wsal allah wslm ala nabiyina